bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وaalih وصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii soddon iyo afraad ee ka mida min kitaabi الnikax wa tawaabicih waxaynu ku soo jiray kitaabu licaan qaybtii koobaad baynu soo maray waxaa inoo dambeysay marka licaanka can الزawja iyo axkaamtiisi waxaynu soo maray gebagabada marku waxay ahayd qadfigii iyo alfaadi licaanka alqadfu axkaamtiisii iyo licaanka qaybtiisa ku saabsan lafdigiisa iyo taqliidaadkiisa lafdu licaani wa taqliidaatuhu baa inoo dambeeyey marka arkaantai afarteed ka mid wa sharbuhu sharbu licaani waxaa weeye zawjun zawj baa la shardiyaa zawjkaasoo yasixu asaxahayo talaaquhu furidiisu inuu wax furo زوج باctibaari ma kan aw bاctibaari الsuura ayay shaaficiyadu yidhaahdaan marka bاctibaari ma kan waxaa laga yaaba hadde zawj aan markaa xaaskiisa u galmoon karin ama islaamtu markaaba baa ama ay cidda rajciya ku jirto ama ridoobayba ninkii in uu licaankii loo fasaxo marka waa bاctibaari ma kan waraan buu zawj ahaa laakiin xilligan xaaliga zawj ma aha aw bاctibaari الsuura ama muuqaal iyo sawir zawj buu zawj ma ah. wa sharuhu sharu licaani waxaa weeye zawjun zawjkaas oo yasixu asaxaayo alaaqu furidiisu uu asaxaayo marka waxaa soo galay hadda zawjka furidiisu ay asaxayso sakraankii dimigii raqiiqii kulli waa soo galayaan iyo safiihi iyo almaxduudu liqadfin ila akhiri اlaaya licumuumi اlaaya masaladii aynu soo marray ku xidhan tahay alxukmu idaa culliqa bishayin lm yhbط إla bتaxaquqi aw bwujuudi maa culliqa calayh wاladiina yarmuuna aswaajahum baa laydhi marka mafhuumka lafdiga zawj soo galahaya macnihiisii baa la xaqiijinaya macnihii marka zawjku wuxuu ku xaqiiq noqon karaa inuu xaaliyanba ninku zawj yahay oo islaanta nin u yahay iyo in la ego bictibaari maa kaan aw bictibaari suura wixii marka soo gudageli karaa macnaha lafdiga dilaaladiisoo dhan ayay isku dayaan wadaadduhu inay ururiyaan oy hoos geliyaan mafhuumka zawjka halkaasayna u laabanaysa zawjka marka talaaqiisuma asaxayna hadee waxaa bixi sabigi iyo waxaa kaa baxaaya majnuunka iyo wixii la halmaay haddaba aynu iskaga tagnee walow irtada azawja wey zawjku hadduu ridoobo bacda waطin galme kadib oo faqadafa islaamta uu qadfo u jaafiyo zina ku sheego wa aslama xaggana uu islaama fi lciddati muddada ciddada gudaheedii laacana waa habaartami karaa ama waa dhaaran karaa maxaa yeeley irtada zawj zawjku waa ridoobay markuu ridoobay kadib riddadu maxay dhacday bacda waطin galmo kadib maxaa yeeley riddo timid qabla dukhuul waad og tihiin waa furqo oo meesha hadde waxba ma yaalla ciddama taalo faqadafa markaasuu qadfay islaamti xaaskiisii ayuu qadfay bacda martada bacda waطin laakiin ciddadoon dhammaanin buu soo toobadkeenay wa aslama fi lciddati laacana uu licaantamaya maxaa yeele waa zawj bictibaar maa kaan iyo bictibaar ilma'aalba labada marka la fiiriyaba zawj buu ahaa takhallulka yaay riddadaana uu ka daba tegay waa toobad keenay waxaana caddaaday in weli nikaaxii uu baaqi yahay walow laacana hadduu licaantamo fi riddati baa loo jeedaa zawjkii baa licaantamo o islaantii la habaartamay fi ridda uma asnama markaasuu islaamay fiiha fi lcidda fi ridda iyo fi lcidday kale yihiin xilliguu licaantamahayo waa intuu ridoobay kadib isagoo murtada uma aslama bacda allicaan fiiha fi lciddati buu ku islaamay saxa licaanu licaankaasna waa asaxaya maxaa yeelay waxaa caddaaday licaanka inuu dhacay xilli uu nikaaxii uu socdo oo weli uusan kala goyn maxaa yeelay ciddadii baa weli socota ciddadii marka bictibaari suura ka aw bictibaari maakaan ka dhig aw bictibaari lma'aal ka dhige wuxuu soo gelayaa sixu talaaquhodiibuu weli ku jiraa aynu iskaga tagno aw mase asara suura saddexaad buu keenay imaamku aw mase asara wuxuu ku dhaga adeegay riddatihi wey fii riddatihi gaalnimadiisiiba ku dhaga adaygay ilaa inqiaa'i اlmudda cidda wuu dhaga tiiriyey oo ma toobadkeenin mana soo noqonin ilaa ay ciddadii ka dhammaatay saadafa wuxuu haleelayaa licaankaas hadduu xilligaa licaan isku dayo baynuunatan xilli ay islaantiasay kala tageen oo kala go-een inqiaaci zawjiya zawj hadda ma aha laa macna walaa xaqiiqata midna islaantiina u qadfay maxaa laga rabaa xad اlqadfi xad اlqadfi baa ku waajibaya licaanna xaq ooma laha wey ma licaan lanna zawjba maaha aw amase asara wuxuu ku dhaga adeegay fi riddati aw fii riddatii ila nqidaa lcidda ilaa ciddada ka dhammaanaysay buu riddadii kusii jiray gaalnimada ciyaadan biاllah saada fi licaanu baynuunatan ay furqatan wainfisaakan wuxuu haleelayaa licaankiisii kala tag haddaba zawj ma aha maxaa yeeley zawjadu waxay ku gooday riddadii gaalnimadiisii mana toobadkeenin waxaa loo xadhayaa lilqadf sidaa wey macnaha waa iska cadyaan u wuxuu gudbay sheekhu marka axkaamtii licaanka axkaamtii licaanka idan rugniga hadda aynu soo marayna muxuu ahaa waa mulaacinkii rugniga haddaad soo martayna ka soo bilaaba wa sharduhu zawjun ashardu huna maa laabudda minhu fi lfiqhiyaat ama rugni ha noqdo ama shardigii mustalaxa ha noqdo marka rugniga saddexaadaha almulaacin iyo ahliyadiisii buu hadda sheekhu ka hadlay haddana wuxuu gudbay axkaamtii ka dhalanaysay licaanka ka dhalanaysay wayatacallaqu waxaa ku xidhan bilicaanihi zawjka habaartankiisa furqatun ay infisaakh inuu nikaaxi buro nikaaxi inuu buro ayaa ku xidhan ayib daahiriyadu waxayna yidhaahdaan waa dacwa bilaa burhaan way nagu dhagan yihiin waxay leeyihiin inaad tidhaahdaan licaanka zawjka waxaa ku xidhan kala tag oo asagu markuu licaankiisu dhammaysto islaantii asagu waa kala tageen daliil bay u baahan tahay bay yidhahdeen qur-aankuna ma caddayn sunnaduna ma caddayn ijmacna ma jiro waxay dhaheen waa dacwa bilaa burhaan wayatacalaqu waxaa ku xidhan bilicaanihi furqatun kala tag baa ku xidhan iyo wa xurmatun xaaraam noqosho islaantu ay xaaraan kaa tahay mu'abadatun weliba la daa'imanayoo la joogtayno weligeed tiraysa wa xurmatun mu'abada weligeed ah marka waa masala khilaafiya licaanku inay uu leeyahay furqa mu'abada ah oon dib damba ninkaa iyo islaanta ishabaar aysa isu soo noqon karin waa masala khilaafiya masala khilaafiya wey muscab bnu zubayr isagu wuxuu qabayba in licaanku uusan keenaynin atafriiq bayna الزawjayn muscab bn zubayr saasuu asagu qabay waana qowl cuثmaan albatti wadaadkii faqiiha ee mutaqadimka ahaa isagu waa nin faqih muxadis ilaa anahu waxay aad ugu eedeeyeen muxadisiintu saaxiiba ra'yin buu ahaa ka abi xaniifa labadaa wadaadba waxay qabaan licaanku ma keeno furqa abadiya ma keenay qabaan allahuma inuu xaakimku asagu go-aansada tacsiiran mooye ma keenay taagayi abu xaniifa asagu iyo wadaadda ku raacay waxay qabaan licaanku furqadu waxay ku imanaysaa intii uu qaadigu kala geeyey altafriiq aw alfurqa waxay ku xidhan tahay bitafriiqi اlxaakim qaadigu hadduu kala geeyana weligood isu iman mahayaan hadduusan kala geyninna way isguursan karaan halkaasuu asagu maray waxayna u khuduucaysaa qaacidada ahayd tasarufkii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam oo uu kula dhaqmay umir alcajlaani iyo hilaal ibn umaya saxaabigii ahaa iyo rag la midka ahaa muxuu ahaa tasaruf bitabliiqi wtashriic oo muftiguna markaa ahaa mise wuxuu ahaa xukm qaadi nabigu mar mufti ummadda diinta u fatwoonaya mar qaadi ummadda kale xukumhaya mar waa mubaliq can illaahi wa tacaala mar waa amiir idan tasarufaadkaasuu leeyahay xukunka marka rasuulku uu gaadhay uu sameeyo maxaa u qaalibah cind اjumهur waxa u haalib inuu yahay tashriic iyo fatwa inuu yahay xugum caama ummadda u dhexya uu yahay xanafiyadu huna waxay ku xambaareen tasarufku nabigu uu ku sameeyey saxaabadii lacaantite uu kala geeyey wuxuu aha tasarufu qaadin xukumu qaadi gaadho weeye qaadigaa kala geynay idaa markuu licaanku dhaco hadduu qaadigu kala xukumo kala tafriiqiyana sida nabigu waa khayr hadduu marka ayagu ka bixeen waa alqa alqa baaina weeye baynuna suqra baynuna suqra oo dibbuu u dooni u guursan karaa oo meher cusub iyo hawl cusubba iyagu ay qabaan waana riwaaya can axmed waana riwaaya axmed ra'yigaas abu xaniifa uu qabo malig iyo awsaaci leyt ibnu sacad waxay qabaan ayagu tafriiq wuxuu ku imanayaa bilticaanihimaa maca markuu zawjku licaantamo oo asagoo habaartamo oo shantiisii dhammaysto gabadhuna ay bilowda licaankeedo shanteedii dhammaysato markaa kadib bay si otomaatiga ah u kala furmahayaan ninkii iyo xaaskiisa waa layt ibnu sacad iyo awsaac iyo maalik baa sidaa qaba idan almashhuur cinda alxanaabila iyo cindanaana waa maxay cinda ashaaficiya waxay ku tagahayaan si otomaatiga ah licaanka zawjka inaad khulaasadaa fahantiin baylata wayatacallaqu waxaa ku xidhan bilicaanihi furqatun kala furitaan ay kala furmaan iyo waxurmatun xaaraam noqosho ay kala xaaraam xurmadaasoo muabadatun la daa'imahayo weligeed ah wa in akdaba haba beeniyo nafsahu naftiisa markuu licaankii dhacay kadib haduudan ha dhaho wixii aan sheegay been buu ahaa waxbaa la ismoodsiiyey masayr baa madax maray wixii waa ku khaldamay gabadhu waa gabadh cafiifa oo wanaagsan ilmahan aanaa dhalay islaantuna waa islaamtaydi wixii aan sheegayna been wey haduuduna haba dhahee marba hada waxaa ku dhaqaaqday waxaa laasima weeye furqo iyo kala tag iyo taxriim abadi ah sidaasay marka yay mareen marka shaaficiyadu sidaasay mareen laakiin waxaa khilaafsan wadaada dhowra ah khilaafsano waana masale khilaafiya midda iyadaa fi salafi saalix khilaaf baa ka jira hadduu isbeeniyo yidhah wixii aan sheegay waa been buu ahaa saciid ibn musayib oo faqiih sayid taabiciin oo garanaysaan iyo saciid ibnu jubayr iyo waxay qabaan in ilmihina uu soo laabanayo nikaaxina uu soo laabanayo ama uu dib u guursan karo maxaa yeele waxay leeyihin furqada iyo kala taga iyo dhibkan waxaa keenay licaankiisi haduu beenay wixii uu dumeeyey alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan waa cadaman bay leeyihin isagaa isfacshiray isbahdilay iscebeeyey maradu ka dhacday gabadhuna meeshaa sumcadii wanaag baba oo kordhayba wax reerkii loo sii kala fiijiyo meesha ma taagna marka alkaasay ku tageen abu xaniifana waa qaba abu xaniifa waa qaba wuxuu leeyahy hadduu naftiisa isbeeniyo oo xadkii laga oofiyo caqdiga xaaraam noqon maayo waxallad lahu binikaaxin jadiid buu leeyahy isagu abu xaniifa dibbuu guursan karaa nikaax cusub lannu ciladii maanicada ahayd meesha waa ka baxay ama saciid bnu jubayr wuxuu le in akdaba nafsahu caadad ka zawjati naftiisa hadduu beeniyo waaba xaaskiisii buu leeyahy nikaax cusubba looma baahno saciid bnu jubayr alasadi waad garanaysaan ama ibnu musayib wuxuu leeyahay ciddada gudaheeda hadduu isku beeniyo xallad lahu wailaa laa taxilu lahu abadan waa masala marka khilaaf oo aada u xoog badan uu ku jiro khilaaf aada u xoog badan bacd ulmuxaqiqiina waxay rajaxaan ra'yigaas ee saciid ibnu jubayr bay rajaxaan ya maya saciid ibnu jubayr ama ha ka baxayn ka bixin hadduuba isbeeniyo dibbay xaaskiisiiyo dib bay ugu soo noqon buu taaganya dhib ma laha marka khilaafiyaadka fiqiga muqaarinka ka akhriya waa masala khilaafiya lakiin anagu ra'yiga anagu waa sida wa suquuط اlxaddi canhu suquuط اlxaddi canhu axkaamta ku xidhnayd maxay ahayd furqatun wa xurmaة mu'abada wa suquuط اlxaddi canhu xadkii asaga ka dhacahay ila markuu licaantamo wakii nabigu ku yidhi saxaabigii hilaal ahaa ama cumar alcajlaani ama makhraatiyaal baad keeni waa ilaa xadun fii dahri ama waa lagu karbaasho xadulqadfi baa lagugu dhufan ama waa licaantami markuu licaantamaha de xadulqasbi baa ka dhacahay wa suquuط اlxadi canhu aw اtacziir xadku waxaa loo jeedaa ama tacziir iyo ganaax ama xadulqadfigii sideetankaa baa ka dhacahay xukumka kale ku xidhan waxaa waa wujuubu xaddi zinaha zinadeedii xadkiisi baa waajib markuu asagu dhaarto waa kala furmeen islaantu xaaraan bay ka noqotay xadkii asagu waa ka dhacahayaa ayadina in la xadaa waajibaya ilaa isagoo markhaatiyaal shahaadaadkiisu waxay ka dhagan yihiin iyo licaankiisu kalbayinati cindahu marka iyadaa lagu yeelanayaa idan waa ku laasimay waxaa laga fahmay wayadraw canha alcadaab wayadraw canha alcadaab idan iyada licaankeedu waa maanic ee ma aha sabab maa xugum ku laazimay ku yimid bisababihi oo muxuu yahay waa licaanu zawj zawjka licaankiisibaa sababka ah ayada xataa ku waajibinay markay lacaantanto waa maanicun lilxukmi marka sidaa weyadar saasuu ilahay oga cabiray daari buu ka dhigay ee sabab muujiba kama dhigin subxaanah wa tacaala aynu ka socon wujuubi xaddi zinaha zinadeedii xadkiisii baana waajibaya oo isaga lacaankiisa ku waajibaya iyadii markaa ayadana caddaysay waintifaau nasabi nasabi nafaahu bilicaani waxaa kaloo axkaamta kamida ah licaankiisii ku xidhnaa waintifaau nasabin nasab takorankii nafaahu uu ku takooray bilicaanihi asaga habaartankiisa iyo dhaartiisa wiilkii iyo ilmihii uu lahaa ma halkaasay kaga hadhaayeen ninkii banaanka ooga baxay waxaasoo dhan ba axkaam badan baa ku xidhan laakiin intana u muhiimsan uun ka kutubta waaweyn wuxuu gudbay sheekhu marka goormaa loo baahanayaa nafyiga ile horaan waa soo maray qadafku maxaa keena qadafku maxaa maxaa keena licaanka qadfun aw nafyu xamlin lacaan waxaa keena laba un inaad gabadhi zana ku qadartoo tirada waa zaaniyi xaaskii aad ku tidhaahda ama aad tiraa ilmahan ma dhalin nafyiga ilmaha aad takortay diidan wuxuu la mid yahay qadfu dimni awey waa qadfu dimni ah waa inaga soo mar wa inamaa yaxtaaju zawjku wuxuu u baahan yahay un إلى نفي ولد ممkن منه فإن تcذر بأن ولدة لستة أشهر من الcقد أو طلق في مجلس أو نkx وهو بالmشرق وهy بالمغرب lm يلحqه إذan xuكمka شharciga ama waxa wadaadku sheegayo ama ruuxu wuxuu la imanayo waxaa asaasan u ah inuu darwada khilaafay dacaawid oo kale markaad maraysaan waxaa lagu dhihi dacwada hebela dhegaysan maayo لأnna waa مkhaaلفة للضaruuraaت ruuxii sheegaa wax muxtamal oo dhici kara oo looga qaadan karo oo jaa-izun caqlan ah aw curfan ah aw sharcan ah ayaa ruux laga dhagaysta bacda abaa bayino iyo baraahin iyo xujo la weydiiya wuxuu hadduuba yahay mustaxiil oo hayru mumkinba uu yahay ruux lagamaba dhagaysto qul haatuu burhaanakum waxay timaadaan kuntum saadiqiin maa yaxtamil wuquucuhu shaygay suuragaltaha inuu dhaco ama dhici karaa ruuxa laga codsadaa bayino iyo makhraatiya caddayn la imow wax gabi ahaanba aan jirin lagaa dhagaysan maayo marka tiibuu sheeku ka hadlaaya wainamaa yaxtaaju wuxuu zawjku uu u baahanayaa ila nafyi mumkinin minhu ilaa nafyi waladihu ilmo iska takooradii waladkaasoo mumkininka suuragal ah minhu xaggiisa inuu asag ilmo aad dhali karto uur adugu aad yeelan karto suuragala ah inaad yeelato unbaad iska takoori karta ood ka lecaantami karta ood diidi karta mumkinin wnhu minhu bay ka dhigan tahay mumkinin wnhu minhu bay ka dhigan tahay haddaba maxaa yeelay wixii aan mumkinka ahayn dacwadiisa lamaba aqbalaba lamaba yeelaba lanna waa mukhaalif lidaruura fain tacadara hadduu suurogeli waayo taa waa imkaanki zawj ilmo ay mumkin tahay suuragal tahay adugu inaad leedahay xaggana eh, ay suuragalta inaadan lahayn kaa unbaad marka laga licantami kara ood iska takoori kartaa saan lagugu dhajinin nasabkiisi iyo abtarkiisi fain tacadara hadduu suurageli waayo fain istaxaal ay ka dhiganta hadduu suurogeli waayo in ilmaha asagu u dhalay hadaysan suuragal ahayn ilmaha asagu inuu dhalay wadalika miaala bian waladatu waa inay dhasha haweenaydii lisittati ashhurin lix bilood iyo ka yar min alcaqdi laga soo bilaabay meherta laa min alwai aw amase liagtara ku dhashay liagtara min sittati ashhurin bay ku dhashay laakiin allaqa waxba ku furay fii majlisi goobtaba ku furayba macnahaasaa meesha kugu jirta ilmay gabadha waxay ku dhashay lix bilood wax ka yar maalinkai lagugu bihinaya ka laga soo bilaaba an bilood shan bilood iyo badh afar bilood bay ku dhashay idan ilmaha adugu inaad dhashay suuragalba ma ah waa hayru mumkin idan maba ku haleelay aw waxay ku dhashay liakara min sittati ashhur lix bilood toddoba bilood sideed bilood bay ku dhashay laakinahu طallaqa fii majlisi majlis اlcaqd gabadh baa lagugu meheriya goobtii lagugu meheriy adoon ka kicin baa furtay sagaal bilood kadib bayna haddana ilmo dhashay ama sideed bilood kadib ilmaha ma loo baahanya inaan ka licaantan bictibaar inaan zawj ahaan jiray sideed bilood sagaal bilood ka hor abadan maxaa yeele zawjba hadda ma ihi suuragalla maaha anugu inaan dhalayba maxaa yeele waxaan ku furay fii majlisi alcaqdi marka xaggee i haleelaya waa suuro labaad saddexaad aw nakaxa gabadhuu guursaday wa huwa bilmashriq asagoo bari jira bari asagoo ku wa hiya bilmaqrib andalus ay jirtay iyo marookiya halkaas lam yalxaqu waladkaada lanna waa ayru mumkinin ilxaqiisan suuragalba ma in la haleeshiyo laga dabageeyo suuragalba ma inaad garateen bayla waa masaladii marka la odhan jiray usuulka markaad maraysaa xukumka ku xidhan ku xidhan madinada ku xidhan waxaa shardi ah in waصfigii xaqiiqiga uu yahay muxtamal alxukmu idaa culliqa biاlmadina waxaa shardi u ah in eh, ay mumkino tahay oy suuragal tahay waصfigii inuu meesha ka jiro maalan safar salaada gaabinteedu iyo soonka eh, afuridiisu waxaa lagu xidhay bisafar safar inaad tahay safarku waa madinat lmashaqa safar waxaa laga malaystaa mashaqo cilada asaasiga ama wasfiga xaqiiqiga ee xukunku ku xidhan yahay takhfiifka soonka in lagaa fududeeyey ama salaada in la gaabiyo ah waa almashaqa mashaqadu maadaama ay tahay laakiin muariba oo aysan wasfi munabita uusan ahayn khasaaista shareecada waxaa ka mida kownuhaa munabit axkaamta urursan oo caamiga iyo caalimka oo fahmi kara maqaadiir isla eg leh mutasaawiya laakiin mashaqadu waa wasfi aan koobmaynin anugu markaan safro dhibaatada iga soo gaadhi safarka iyo midda cabdullaahi ka soo gaadha way kala duwan tahay matalan boqorka baabuurka fiican wata iyo wadaadka faraska wata waa kala mashaqo badan yihin fi safar ninka lugaynaya iyo ninka diyaaradda ku safrahaya isku mashaqo maaha idan wafi aan maqaadir mutasaawiya ku yeelin fi lmukalafiin waxba laguma xidho waxaa loo guuray asafar mujarad safar safar haddii la helo waxaan leenaha salaadin waad gaabin kartaa soonkana waad afuri kartaa safarku waa madine maxaa wax loogu xidhay waxaa laga malaystaa nin safra inuu un la kulmahayo mashaqo waa ifaanteen baan u maray idan madinadan safarka ah meel walbay ku timaado waa in la malaysanhaya inay u xambaarsantahay wuxuun mashaqo ah haddayse dhacdo in la yidhahdo safar bilaa mashaqatin aslan ah xukun laguma xidhi karo aad soo tago tanuu imow marka tanuu imow wasfiga xaqiiqiga waa maxay wasfiga xaqiiqiga waa in ay galma dhacdo in galma dhacdo islaamta u galmootay ayaa ayaa wasfiga xaqiiqiga ah galmadaasay biyo ka yimaadeen ood islaantii ilmuhu aad u aad yeelan karto maadaama laakiin hawsha aan la xaqiijin karin wasfiga xaqiiqiga waa inzaalka inzaal maadaama aan la xaqiijin karin sharecadu waxay ku xidhay wax laga malaysto inzaalkii iyo biyihii oo galmada ah idan haddii la hubsado inaan galmaba dhicin galmaba inaysan dhicin wasfi ma xaqiiqoobay isma xaqiiqoobay marka abow mashriq jooga iyo gabadhoo maqrib jirta idaa culliqa alxukmu bilmadina waxaa la shardiyaa an yakuuna alwasfu mutawaqaca haddii laakiin wasfi uusan mutawaqacba ahayn yaqiinan weeye danan maaha yaqiinan xukumka laguma xidhi karo bilmadina bilmadina laguma xidhi karo maxaa marka madina xukum lagu xidho wasfi waa laga guuraya mashaqo waa laga tagaya waxaa lagu wareegaya safar safar lagu dul xanafiyadu markay cismadaa guud bay milicsanayaan alwalad ilfiraash cismadaa guud bay eegayaan nagu waxaan leenahay wasfigii xaq madinada iska daaya cismadu waa madino haddii la doono meherku waa madino ciqdigu waa madino galmadii wasfiga ahayd ama inzaalkii wasfiga ahaaba lam yataxaqaq yaqiina lam yaqac qacan marka haddii la hubsado inaan ciladii xaqiiqigeedi jirin laa yunaatu lxukmu bilmadina asaaska marka asaas aad loogu dagaalamo weeye aan iskaga tagno aw nakaxa wuu mihirsaday gabadhi wahwa bilmashriqi wa hiya bilmaqribi lam yalxaqu ma haleelay maxaa yeelay lilqaطci biintifaa'i اlwasfi wain wujidat اlmadina madinadii waa la helay oo ah cismaة الزawj caqd الnikaax in laisku meheriyey waa la helay laakiin waxaa la hubsaday inaan jirin inaysan jirin inaysan jirin galmo waa yaqiin ayb matala haddaad tidhaahdo haddaad tidhaahdo cilada xaqiiqiga ah ee ciddada loo shardiyay loo jideeyo waa bara'at raxim bara'at raxim weeye taasaa loogu talagalay madinaduna waa galmada ama talaaqa ama cismada wixii la halmaalo wey haddii haweeney la furay la hufsado ninkeeda inuu waxba ku jirin ma dhahayna waa bilaa ciddo asal in la yidhaahdo wey asal waa in la yidhaahdo hadduu ay cilla waaxida tahay ama wasfigu ama u yahay xukumkani u yahay xukum macluula ah, jumlatan wa tafsiil laakiin tacabud baa ku jiro waa inu gaari doona tacabud baa ku jiro waa gaari doona lakin asal waxaa weeye madinadii haddii la helo laakiin wasfiga xaqiiqiga ah la waayo yaqiinan falaa xukma asalka gud waa mida waa meeshii ku dagaalama shaaficiy xanafiy aan iskaga tag lam yalxaqu shaygan waxay ka duulayaan shaaficiyu asal la yaqaano axkaamta shareecada laguma xidho suwarka naadirka ah ee waxay dhan waxaa muxtamala jinba inuu wadaadkan duufiyey oo intuu ka qaaday bari islaantii ugu geeyay galbeed ama gabadhiba intuu soo qaaday baqdad oo u wadaadkeedii asagu inuu saaxiibu karaamo yahay oo u duulay baa dhici karta waa maxay waa suwar naadira jidda axkaamta caamkana suwarka naadirka laguma xidho usuusha shaaficiyada marka ka fiican huna usuul alxanafiya iskaga tago wuxuu ihi sheekhu walow waxaa u ahaaday zawji nafyuhu nafyu lwaladi xaala kowni mayitan isagoo meyd ah ayuuba iska anfin kara maxaa yeel lianna nasaba laa yanqatic bilmowt nasabka kuma go geerida adoo midai waa hebel wiilkiisii qabriga waa qabrigii in hebeel baa lagu leehay adna waa dhaxli asna wuu ku dhaxli marka maadaama uusan ku go-aynin <laughs> nasabkii geerigoyn karin waxaa weeye weli waxaad xaq u leedahay inaad iska anfido mar haddaad xaqiijisatay inuusan ilmahaadi ahayn ama aad malo weynba u leedahay intaaan iskaga ta wuxuu hi sheekhu wannafyu cinda alxaakimi cala alfawri fi ljadiid wanafyu takooridda layska takooro ilmihii cala alfawri deg deg buu ku dhisan yahay fi ljadiidi fi lqowl jadiidnu qabsanno qiyaasan cala raddi bilcayb qiyaasa cala raddi bilcayb bijaamici nafyi darari fi kulli minhuma aradu bilceeb haddaad hantida aad iibsato badcada ay ceeb yeelato waxaad waajib inaad u degdegto inaad wii tiraad anagu shuqulkuma lihi xoolahii halla siiyo neefkan maciibka ha laga celi waa inaga soo marraade fi kitaab ilbeyc haddii cudurdaar la-aan aad ka maashomaashooto ood iska dhaakadhaakood hawshaana ay saa ku tagto in laga soo qaadahayo rida inaad ku qancday ceebta oo raalli ku tahay wixii aada ka noqon kari marka wanafyu cinda alxaakim horaan baynu soo mari lcaanku wuxuu ka dhacayaa amaama alxaakim asagaana carabka idin meerinaya hawsha asagaa wada wanafyu cinda alxaakimi cala alfog filjid hadaynu qabsano halkaasaa looga qiyaas qaatay qadiimku wuxuu leeyahay isagu ma aha degdeg degdeg ma aha qadiimku markaa imaam shaafici laba qowl baa ka sugan qowl odhanhaya kuma dhachayo taahur iyo taakhiir xilligaa doontaad anfin kartaa ood iska anfin kartaa iyo qowl odhanhaya ilaa saddex beri baa lagu siinaya ilaa alaaa ayaam ilaa alaaa ayam saddex beri baad xaq u leedahay waana sida abu xaniifana uu qabo abu xaniifana sidaasuu ku taga asaguna talata ayaamka ah idan waa iska qiyaas qiyaaska marka waa qiyaasu farcin calaa farcin laakiin cilo la garanay bijaamici nafyi darar ninkan antam haya ilmaha iska takoorhayana dhibaato iyo ceeb soo gaadhaysa ayuu iska takoorayaa ninkii baayaca ahaaye waxa ceebtale loo qariyeyna dhibaato maali ah ayuu marka waa bijaamici nafyi darari fi kulli minhuma wyucdur waa loo cudurdaarhayaa mulaacinkii fi takhiir اnafyi baa loo jeedaa licudrin cudurdaar cudurdaaradii aan kusoo martay khiyaaru radi bilcayb oo dhan lagu cudurdaari xanuun iyo wixii la halmaanay in la xidho inuu maqnaaba warkaba inuusan maqalba ayb wyucdur waa loo cudurdaaraya fi takhiir nafyi tokoolida iyo lacaanka dibdhigiisii licudur u dibdhiga waa lagu cudurdaarayaa oo markaa degdeg ma aha qiyaasan cala radi bilcayb kalxabsi wاlmaradi aw xifdi mani aw qilqayb wuxuu i guri baan ilaalinhaya maalan wiga aan kaga soo tagana ogaan waaye wadadii baa xidhantay roob baa gooyey maalmay igu qaadatay cudurdaar macquul walahu waxaa u haday zawjkii nafyu xamlin uur inuu iska anfiyo welad banaanka joogo dhashay baan horaan ka soo hadlayne uur xamli buu iska takoori karaa oo iska reebi kara anugu uurkan malihi ilmaha anugu ma dhalin iyo uurkan malihi waa laga kala masalo laakiin isku macno xadiidkii waxaa u daliilah hilaal bn umaya u daliil oo uu ka licaantamay walow waxaa u ahaaday sidoo kale walowda hadda waa maxay waa sharci ahaan bay u banaan loo jeeda waqad yajib waana soo marray soo maaha dad hubsato lahayn waa waajib inaad ka lecaan marka mashruuciyadda baa loo jeeda ama ahaa jawaaska ahay walow waxaa u ahaaday intidaaru wadcihi hadda inuu sugo oo uu kortay intuu ka dhalan hayana waa leehay ku jira oo adhaxa lagu sido inuu ka lecaanto manaa u furanta oo waxba uusan suginba inuu yidhaahdo waan sugaynaa intay ka dhalayso gabadha ku umarayso waa bilaaba ilmaha inuu noqdo mid anigii eg ood moodaba koobi dhibqal asli ah wuu noqon karaa way dhacda waa dhaweyd bay dhacda ayb wadaad somaaliya intuu ka licaantamay haweeney ilmahay dhashay asagoo meesha taagan noqday markaasu wow igaba gubata anaa dhalay waa dhoway dhacdo isnidan bay ka dhacday ayb wantidaaro wadcihi dhalmadiisa inuu sugana waa leeyahay maxaa caloosha buuran iyo dabaylba iska noqon kartaaba qolyahan dadka qur-aanka saarabahalay oo musibiyaan ku sheegaan baaba islaanta afuufi karta gaas baaba gabadh intu ku kaco ku xumaada caloosha buuran kartaa idan marka xawno badan ba caloosha soo buuray waxaanba amuusan ahaynba uurba waa dhici karta in ilmihii hadhowba uu noqdo ilmo adiga oo kala ah oo suura asliya ah oo hadhow farta dhex ka waa dhici karta inaad korotana way ku bannaan tahay ayb man ahara waqaala jahiltu wilaadata ninka la yidhahdo daahiriya iyagu waxay leeyihiin ilmaha intuu urka ku jiron baad ka leecantami karta daahiriya moogta meesha doona bay iskaga dhagahayaan marka meelay qabsaan hadday helaanna wax ka fujin kara oon alla ka ahayn ma jiro way ku nafbaxahay waxay dhahdeen annagu waxaan haynaa islaan galoofo laga leecantami waa haynaa mid xaamila ana waan haynaa labadaa waxaan ka ahayn ilma dhashay lagama leecantami karay maxaa yeele xadiid lilfiraash walilcaahir ilxajar hadduu dhasho waa kugu dhagan yahay ma dhaqdhaqa nuuxnuucsi malayd bay dheheen iyagu halkaasay la mareen aan iskaga tagno waxay dhadeen waman wuxuu ihi sheekhu waman ahara ninkii dib u dhiga nafyigii wey waman ahara ninkii dib u dhiga lacaankii inuu iska takooro ilmihii ama uurkii oo waqaala yidhaahda jahiltu lwilaadata dhalmadiiba ma ogeynbu ilmihii udia waa la rumayn biyamiini dhaartaa loog ku dhaaraaga inaad warhayn islaantii aad qabtay eed lahayd ilmaha anugu maba dhalinba eed koranaysay dhalmadeeda waxaad la ogaan weyday maxay tahay dhalmadeeda umushe hadduu sheego inuu haweenka hawlaha ku shuqul leh ninku waba iska mashquulsanaa gabadhani xilli habeennimay umushay haweenunbaa ka umeeyey warkeeda umuusa maq sudiqa biyamiini goorma in kaana hayban hadduu maqnaa beledka ay ku umushay xaabad hadduu ka maqnaa waa lagu cudurdaari kara ama telefoon la buu ahaa dee daqaa'ibkaad waa iska yaraatay telefoon uusan haysanin wakada alxaadiru fii muddatin yumkinu jahluhu fiiha wakada waxaa loo cudurdaarayaa weeye alxaadir kii joogay fii muddatin muddo gudaheed yumkinu ay suuragal tahay jahluhu inuu ka jahli noqda fiiha fi lmudda gabadhiba maalan xaloo kale unbashay laba habeen kadib habeen kadib baa warhaye ma ogeyn bnmsh goorma ish daraad baaban saran salaameen bilkeeda u geeyeen oy calool buu reeray goorma umash marka waxaa weeye hadduu xaadir baha noqdee muddo loogu cudurdaari karo oo ragga ka qarsoomi karta hadday tahayna waa loo cudurdaar almuhim haddaan loo tirinin gaboodfal waa macduur haddii loo tiriyana macduur ma aha oo maxaa aan halkaa ka soo saaraynaa inuu yahay inuu yahay qiraar dimni ah wa dimniyu iqraari ka sariixi waynu kusoo maran fi kitaab iqraar damnuliraarka sariixi falka keenaya inaad wixii ogashahay wuxuu la mid yahay adoo caddeeya ogolaasho waynu soo maray macnahaas qaacidadaas marka milasanayaan shaaficiyadu walow qiila lahu hadii lagu yidha marka iqraarka demniga ahaaba miaal ka keenahaya walow qiila lahu waxaa lagu yidhi asagoo usi socda qaadigii oo raba inuu ka licaantamo wiilkii dhashay ama ilmihii dhashay yaa waxaa le muticta biwaladika ilmahaada allaha kuu daayo muticta allah kugu raaxayo haddaan uma naqaane waxaan naqaanaa allah kuu raajiye allah kuu daayo waa macnayadu ayb tarjamada xarfiyadu marar badan bay soomaaliya ku fiicnayd oo macnihii nuxurka ku ciyaaraysa way ogtihin bay ilata muticta biwaladika ilmahada allah kuu daayaa la yidhi welid wiilkugu dhashay aw waxaa la yidhi jacalahu allahu laka waladan saalixan ilmihii xalay dhashay ama habeen hora dhashay wiil wanaagsan oo subanlaha kaaga dhigo faqaala wuxuu hi aamiin allah idinka aqbal weydi wa nacam wiilkayga waa allah ii raajiy yui tacadara aha waxaa suuratageli waayo nafyuhu minma in iska takuura maxay waa qiratay so adiga ducaystay wiilka allaha kuu daaya waxaa tiri okay waa runtiin wey walad saalix allaha kaaga dhig aamiin baa tiri nacamtu waxay u laabanaysaa muticta biwaladika aamiintuna waxay u laabanaysaa ducada waana isku mid un maxaa yeele lianna dimniya aliqraari riixihi lilxaala dilaalatu kamaa lilmaqaala xaaladaada waxay tusaysaa weedhaada waxay hustoo kale mararka qaarkood meeshay dhihi jireen asukuutu fi maqaami lbayaani fii maqaami xaajati lilbayaani bayaanu haddaad aamusto meel looga baahnaa inaad wax caddayso inaad raalle ka taa laga soo qaday qur-aankana asal ku leedahay waqad nazla calaykum fi lkitaab suurat nisa waad ku garanaysaan baylata sayidina cumarna waxaa ka soo inuu yidhi idaa aqara arajul bilwaladi طarfata caynin falaysa lahu an yanfiha hadduu zawju ilmaha qiro ilbiriqs ooma banaano inuu iska takoro bayhaqi iyo keyrkii baa soo saara ayib qaacidadii waxaynu ku soo marra iyadoo kale ee eh, kitaab aliqraar ruuxii qira xaq aadami kama noqon kara gebi ahaanba laakiin xaq aadami ruuxii dafira hadhowna ka noqda waa laga yeelaya faqi baa udhexeeya waxaan ku ihi hebelow war lacagtay sii gomaad igu yeehat war kun shilin baan ku weliga gomaa yeehan waan dafiray hadha war kaale haddaa iga xanaajisay lacagta waad igu leedahay balberi imo waa laga aqbalay leanna xaqaad dafirtay baad ogolaatay laakiin xaqaad ogolaatay dafirkiisa lagaa yeeli maayo hadduu yahay xaq aadami xaq ilahay waa lagaa yeelaya xaq ilaahay haddaad intaad dafirto cafan aad ogolaata andhaho aad ogolaatood qirato dafirtiis waa lagaa yeeli ilaahay hawshiis waxay ku dhisan tahay cala musaamaxati walcafi laakiin xaq aadani haddaad qirato kama noqon kartid warkaada marka wuxuu og inaad qiratay wiilka ilmihii inaad ugu dhashay noqoshada dambe lagaa dhagaysan maayo qaacidada horan baad usoo martee wa in qaala hadduu yidhaahdo markii loo duceeya jaclahu llahu laka waladan saalixan marka la yidhi jazaaka allahu khayra jawaabihiisii baa kala duwan zawjkii mulaacinka ah wain qaala haduuda jazaaka allahu khayran khayr allaha ku siiyo aw baaraka calayka ama dushaada allaha barakeeyo fala ay falaa yatacadaru nafyuhu wey nafyigii la diidi mahay wuu iska anfin kara maxaa yeele ducadaani waa ducadii ninkuu duceeyeyba uga abaalgudahaya waa muqaabala ducaai biducaai iqraar meesha kuma jiro iqraar meesha kuma jiro iqraar cad ama laga fahmo jazaaka allahu khayran buskaydi khayr allah kusi maxaad iga ducaysa inaad xoog la-aan tahay oo duca ila jeceshahay baan kaaga abaalguday laakiin meelaan nacam ku idhi aamin midna ma dhihin ilmaha mana ducaysanin haana ma dhihin ee adigii hadda isxilqaamay wuxuun itaray baan ku idhi jazaaka allahu khayra ama baaraka allahu calayk fala ay falaa yatacadul nafyuhu maxaa yeele waxaa muxtamala weeye inuu ujeedo in ruuxa uu ka abaalmariyo isaabatu daaci biducaayi intaa inuu jadaa dhici karta warku waa warkii tacriibka ahaa wey waa tacriib marka falaa yatadaman alqraar walahu waxaa u haday zawjka allicaanu inuu licaantamaa u bannaan maca imkaani bayinatin makhraati asagoo soo kara bizanaha inay zinaysatay ra'yigaa marka waa ra'yi khilaaf ku jiro wey qur-aanku ku daahirkiisu waxaa weeye inay shardi tahay licaanka markaad licaantamayso makhraati inaad weydo wlam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum buu qur-aanku yidhi ladiina yarmuuna aswaajahum maxaa daba yaala walam yakun lahum shuhadaau ila anfusuhum fashahaadatu axadihim daahiru nas alqur'aani waxaa weeye markaad makhraatiyaal afara weydo kadib yaa sharcigu wuxuu ku siiyey god kalood ka baxdo iyo jid kaloo ah inaad licaan ku baqata ah laakiin adoo makhraatiba heli karaa hawshaasi inuusan bannaanayn baa laga fahmaya daahirulqur'aan laakiin shaaficiya waxay dhaheen ijmaac baa meesha jira ibn xajar haytami iyo damiiri iyo ijmac bay soo guurinayaan ijmaca laakiin ijmac saxa ma ah alimaam kamaaludiin adamiiri wuu siyaasat lcilmiga moogtay siyaasatu taaliifku waxay u baahan tahay waa hawl hawl u baahan way raganimo xiniya baahan markuu ogaaday khilaafka meesha ku jiro khilaaf culus inuu yahay y wuxuu yihi in khalafa bacd khilaafan fiihi shuduud waa abu xaniifa ninkuu qarinay abu xaniifa maslada khilaafsan oo diidan ayb oo waxaa diida ibn cali aلdaahiri abulxasan almaawardi baana kusoo geri fi axkaam اlkabiir waana khilaaf haabita fi kutubi alxanafiy waana daahir اlqur'an marka abu xaniifa meeluu khilaafsan yahay khilaafkaas ijmac see ku guntamahaya masl i abu xaniifarta ka taagtay ijmac baa guntamaya xoogo waa maqoonin wey inaan maqooninaan isku dayanin lakin suuragal maa suuragal maa khilaafku khilaaf taabida weye waqad naqalahu kibaar culamaa shaaficiyi wadaadka aniga muxaqiqee tacliiqinaya kitaabka wuu iisoo qoraya wuxuu leeyahay wakaana naaqilahu lam yactad bilkhilaaf khilaafki lama khilaaf goormaa la tixgeliya waa masale kale waa dana dhib badan oon lagu kala baxayn marka imaam muctabarah imaam muctabara oo dadka ahlulqibla isku waafaqay inuu imaam muctabara yahay oon rasuulka ilaahay abubakar iyo aankahayn ma jiro bal abubakaa la isku haystaa soo ma dadku ahlulqiblaha nebi maxamed imaam aan kaan ahayn oo muctabara cinda jamiici awaaif ahlqibli miyuu jiraa ma jiro ictibaariyadaa la isku haysta oo taagaya marka waxaa wey hawshaa lagama mashquulo khilaafka iiga ku jira waa hawl xoog badan waana daahir quraan waana daahir qur'aan laakiin madhabka sida weeye walahu bal waa madhab ljumhuur cafwa walahu licaanu inuu licaantamuu leeyahay maca imkaani bayinati maca imkaani shahaadatin wey isagoo makhraatiyaal keeni kara ayuu habaartami karaa bizinaha ay calaa zinaha walaha wujuuban walaha gabadha waxaa waajib u ah oo u bannaan allicaanu wey walaha licaanu bay ka dhigan tahay ayaduna licaan bay leedahay wujuuban lidafci xaddi zina zinada xadkeedina iska dafcido iska difaacda ay xaq u leedahay waana waajib bay ku taawasha ayadaa maxaa yeelay cirdigeedii baa lagu xadgudbay waa zinaa lagu sheegay ilmihii baa laga takooray xad baa ku laasimaya wayadiraw canha alcadaab inay marto waa waajib marka ta horena waxaa weeye jawaazan bay ahayd cindana wujuuban ma ahayn walahu licaanu jawaazan maca imkaani bayinatin bizina laakiin ta dambe uu ku <clears throat> faslun lahu licaanu nafyi waladin fasalkaanaas nafyi ah, wixii ka dhiman axkaamta licaanka weliba nafyiga ku saabsanaa waladka iyo xamliga ayuu u gudbay sheikhu lahu waxaa u bannaan wujuuban aw jawaaza wujuuban aw jawaaza lahu wuxuu leeyahay wujuuban waa max waa markaad hubto ama aad mala haaliba u qabto ilmaha inaadan dhalin waa waajib inaad iska aftid waanu soo maray bidaayadii kitaabkeena kusoo maray lahu waxaa u ahda allicaanu inuu habaartamo ama dhaarto linafyi waladin ilma iska takooridii wain cafad haba cafido gabadhii can ilxadi wasaal nikaax wasaal nikaaxu inaga soo sheega soo maahan waa zawj bictibaari maa kan aw bictibaar suura bictibaari suura isagoon hadda ka licaantamaynin gabadhi zinaa aan ku sheegayninba waxaa u banaan waladka ilmihii iska takooro linafyi walad wain cafad haba cafido can xadi اlqadfi ila xadulqadfigu wuxuu ku suuragalaa inay tahay halii xado anuu zaanid miihi wuu ijaa'ifeeyey xadka halayga oofiyo haddaysan dalbanin qaadiga oofin maayo dowladna kugu dhegi mayso ila xaqu naas baa haalib aha cinda aljumhuur wain caafat can xad اlqadfi weeye wazaala nikaaxu nikaaxina haba zuula imaa birajcatin dhammaatay aw bialaaqin baanin aw bifurqatin aw bifaski ila akhirih nikaaxi haba dhammaado ciddadu haba dhammaato waxaa u bannaan weeye ilmuhu maxaa yeelay hadiyo goor nasabkiisii haddii saanta waad kala tegi kartaan nikaaxigu waa go-i laakiin nasabku ma go-ayo wuxuu go-aya marka la tago unbu kala go-aya waxaa maxamed iyo agahay idan way u banaan tahay maxaa yeel waa weli qaa'ima licaankuna wuxuu ii jiray imaa lisababayn imaa biqadfin aw linafyi walad walow waxaa u ahaaday allicaan lidafci xad lqadfina waa u licaantami kartaa wainzaala nikaaxu nikaaxii haba dhammaado oo ha tagay ninkii xaaskii ilmana yuusan jirinbe isagoo ilmana jirin islaantuna aysan kugu mehersanayn ayay kuu banaantahay inaad licaantanto saad iskaga anfido xadulqadf ilan licaanka labada labadii sababay sheegaysa labada uu isku keenay imaa lidafci xad ilqadfi wa imaa linafyi lwalad walidafcihi litacziirin bay ku wlahu lcaanu lidafci xad اlqadfi wainzaala nikaaxu walaa walad ilma yuusan jirin ilma yuusan jirin may xaajadii baa qaa'ima wey oo in xadulqadfigii aad iska difaacdo ama nasabkii ilmaha aad iska difaacdo waa baahi keenaysa lacaanki walahu licaanu baa u ahaadayba weli kuu qadaran lidafci tacziirihi lidafci tacziirihi in uu iska difaaco ganaax iyo karbaashkii maalan zawjada uu qadfay ya waxay dimiyo dilyo wey ama waa adoon soobena soo marina hadde idan haddaa haweenay dimniye ah ama addoon maalan ama mid saqiiro ah saqiiro ah oy dhici karto in loo galmoodo aada zina ku sheegto marka iyadaa xadulqadfi lagaa oofin mayo laakiin maadaama cirdi iyo sharaf aada xoogu dhalacaysay waxaa bannaan in lagu edbiyo lagu karbaasho ayaa bannaan kaa laftirkiisu saad iskaga difaacda labaatanka olood ama soddonka ama afartanka ama kontonka iyo xabsiga lagu dhigay oogo dhurbaaxooyinka ugu dhacahay iskaga difaacdo licaan baad fartaga taagan kartaa waa licaatamhay hawsha waanoga markhaatiyal ma hayso laakiin iga dhegaysa walahu allicaan waa u ahaaday lidafci tacziirihi tacziiru takdiib baa loo yaqaana midka tacziiru takdiib ayib ilaa markuu warka sheegay waa la beeninaya markuu la beeniyay licaan buu kusoo boodaya ayib ilaa tacziira ta'diibin idbin ganaaxeed mooyeen maxaa loo idbanayaa likadbin macluum baan iiqoy laakiin likadibin macluum baa ka fiican dhib mada been cad baa muuqata marka iyada ah tacsiiru ta'diib baa lagu samayn ka qadfi tiflatin laa tuuطaw gabadh yaroo afar jira ama saddex jira ama laba jir ayuu xul way sinaysata idan maxaan ogaanay been cad inaad ku dhacday ayib markaas waxaa tidhi waa lacaantamhayaasaan lii karba soo qabtaan hala karbaasho hala edbiye eebdara iyo aanshucuba ku kacay hala garaaco cadri lacaan baan taagana war lacaan meesha kama shaqaynayo maxaa yeelay suuragalba maa gabadha gabadha kama suuragal ilaa tacsiira ta'diibin oo uusan xaq u lahayn in lacaantama mooye lacaan xaq marka ooma laha mana ku dafcin kara bilicaan ilaa tacsiira ta'diibin likadibin macluumin ka qadfi tiflatin laa tuuta kii horena waa suuragal buu ahaa diflo yumkinu wauha dimiyu zawjo adoon ah kuwaasi waaa weya waxaa weeyaan qadafka markaad ku dhacdo waxaad xaq u lahayd inaad isdifaacda billicaan isku difaaco waxaan iska difaacaysana xaddu lqadfi ma ahee waa tacziir baad iska difaacaysa tacziiru takdiib baa layidhahdaa markii lagu beenayaad warkaadi ku rumaynaysa kana waa tacziiru tadiib aan iskaga tagno maslada hore inteedna ka tegay khilaafka fiqiga ku jirta hore ee u horeysay walahulli caanu nafyi waladan wain cafat can ilxaddi wasaala nikaax abu xaniifa qaba mar hadduu nikaaxu zuulo ninkaa zawj maahe lican xaqan walah waa qaadif xadulqatfi baa laga oofin wa ilaa bayina inuu markhaati la yimaado yo imaa in xadulqatfi laga oofiyo maxaa yeele zawjnima uu ka baxay waxaan laisku hayaa mafhuumkii waladina yarmuuna aswaajahum baa laisku hayaa walow cafad hadday gabadha cafido can ilxaddi xatu lqadfigii bay tii haska daaya weligiiba af xumaay waa af nijaasi iga daaya tii xadba kama rabeen walow cafad can iladd aw tacziir tacziirka haddaad soo marta ina tacziiru takdiib ah aw amase aqaama uu keeno uu joojiyo bayinatan makhraati bizinaha inay zinaysatayba u keenay aw amase suura saddexaad sadaqad waa runtii bay jir shaydaan iyo nafba walow cafad can اlxadi waa masalo aw aqaama bayinata bizanaha waa masalo aw sadaqat waa masalo walaa walada fi lmasaa'il alaa ilmana uusan jirin markay ay tiri xad ooma haystee waga ijaafeeye laakiin waan iska suraa ka qaada ilmaaj ilmaaj ma jiro adi ilma haduu jiri lan waa loo baahanaya nafyigiisa waa loo baahanaya aw aqaama bayinatan bizanaha walaa waladaad leedahay aw sadaqathu fima daca min azina walaa walada sadexdaa masalaba qaydkaa wuu u yaalaa walaa walad suura sad afraad aw sakatad way ka aamustay can alab اlxad xadkii dalabkiisay ka aamustay ninkii wuu jaaifeeyey ma aysan rumaynin oo waa runtii ma aysan dhihin asaguna makhraati ma usan keeninaya zaaniya tahay gabadhi xaggana maysan cafinin xadulqadfigii maysan cafinin way iska aamusta shibbay jiri aw sakata can alab اlxaddi masale shanaad aw junad ama gabadhi baa waalatay bacda qadfihi junad waa la waalo maankii nidkii baa lagaga dhacay bacda qad intuu jaaifeey waa zaaniyad uu yidhi falaa licaana fi lasaxi fi lmasaa'il hams falaa licaana licaan ma jiro fi lasax haddaynu qabsanay muqaabilku waa diidan yahaye fi lmasaa'il hams shantaa mas'alaba licaan ma jiro licaan u jirin waxaa laga licaantami jiray laba sabab xadulqadf inaad iska difaacayso iyo inaad ilme ilme iska takoorayso ilme horta meesha ma jiro xadulqadfigiina cafad can ilxaddi baa layidhi aw aqaama bayinatan bizinahabl marhaatiyaal baan haysta waba lm walam yakun mushaahado ilaa anfusa mahe shuhadan haysta aw sadaqad ilaa ay rumaysan maxaa lagu geli aw sakat can alib alxaddi xadkina waxaa lagu oofin jiray in ruuxii maqduufka ee la qatay u codsaday maysan codsanin ama ayadii baa waalatayba mar hadday waalatayna qadafkeedu cirdigeeda wax gaaraya ma jiraan ruux waalan way mukalafba ma aha kuma idan falaa licaana fi lasaxi fi lmasaa'il hams saasaa loo jeeda aanu iskaga tagno muqaabilku waa diidan wuxuu leeyahay iyadoo xataa hadduu wax gaarin cirdigeedii iyo sharafteedii nasabkeedi iyo ahalkii baad ceebanaysaa waa lagaa rabaa hawsha ayada walow abaanaha masale kale u gudbay sheekhu walow abaanaha hadduu gabadhi gooyo dalaqaadkeedii baynadeeda imaa faski bay ku timaadaa alaaq bay ku timaadaa baaina rajciya cideeda dhammaatay ku timaadaa waxay doona noqoto walow abaanaha dalqadaheed hadduu dhammeeyo gabadhi kala tagaan aw maatat ama iyadu ay dhimato uma qadafahaa kadibna uu islaan aad kala tagteen oo furtay oo wax kugu dhiman jirin ama aad fasak ku kala tagteen ama khulcaad ku kala tagteen ama rajciyay ahayd oo dalqada u dambaysay baad ka dabageysay markaas isaa ku tagtay ama ayadabaa tia laba ku timid idnaba waa baynuun ahde soo maa ayb waa baain qadafa markaasuu jaa-ifeeyey waa zaaniyad aban kala tagne zaaniyad bay ahayd buur way zinaysatay buur waad fiirinaysaa fain qadafaha nadartaa meesha kugu jirta waad eegi fain qadafaha hadduu ku qadfo bizinan mulaqin zina mulaqin cayn waqti wey wuxuu way zinaysatay zaaniyad weeye ma dhihin waxay zinaysatay intaan isqabnay ma waxay zinaysatay intaanan guursanin ka hor waxay zinaysatay intaan kala tagnay kadib waa mulaq can waqti wax waqti a muusan ku xidho bizinan mulaqin can alwaqti aw zaman aw qadafa wuxuu ku qadfay bizinazino mudaafin loo aaneeyey ilaa maa bacda annikaax guurkii kadib intaan iskuusanay kadib ayay zinaysatay buuri laacana wuu licaantamaya in kaana waladun yalxaquhu hadduu jiro ilma haleelaya maxaa yeelay haddii kale zawjo kuma aha ilan waa baa-ina baynuuna suqra aw kubraa way dhimatay xaas kuma aha laakiin licaanku hal wajbuu kugu kara hunaa inuu ilmo jiro aad iska tukooraysa nasabkiisi lacana in kaana hadduu jiro waladun yalxaqu haleelaya xagga nasabkiisa khilaafan liabi xaniifata wa axmed abi xaniifiya amed waay meeshaa licaan ma yaale maxaa yidhi zawjiyaan oolinba yarmuuna aswaajahum baa layidhi falaa licaan bay taagan yihin fain adaafa hadduu zinada uu sheegay wuxuu u tiri u aaneeyey ilaa maa qabla nikaaxihi intuu uusan guursanin ka hor bay sinaysataybu idan aw bacda baynuunatiha waa la mid waa la mid fain adaafa ilaa maa qabla nikaax ilaa maa bacda nikaax af bacda nikaax ama zina mulaqa labadaa goor baa licaan aad leedahay labada suuro hor un ka fiirsada zina mulaqoo sheeg way zinaysatay gabadhoo dhimatay ama cidadeeda dhammaatay muddana waktina ooma sheegi ama wuxuu u jiriyey maa bacda الnikaax labada goor hadduu walad jiro uu licaantamaya laakiin huna fain adaafa الzina zinada hadduu u idaafeeyo ilaa maa qabla nikaaxi intuusan guursanin ka hor buuri gabadha yay zinaysato inta anijod way fiicnayda laakiin hadda ka way soo tuman jirtay aw bacda baynuunatiha ama intay baaintay kadib wuxuu yihi gabadhu maagan kala tagnay wixii ka bilowda wayba aafodayba zinayba bilowday markay aniga weyday la kacay wuxuu ka dhigay bacda intay kala tageen ciddii o dhammaata kadib u tiiriyey falaa licaana licaan ma jiro in lam yakun walad maxaa yeelay sabab licaan ku yimaada meesha ma muuqdo zawjana kuma aha qabla nikaxna zawjo kuma ahayn bacda ma aad kala tagtona kaa baaintana marka zawjiyana ma jirto weeye nasabku ilxaaqahayana ood iska reebina ma jiro lam yakun walad maxaa marka laazim waa caleyh xad lqadfi weeyaha waa laai ajnabi gabar adfay baa tahay marka xad qadfin baa lagaa oofinaya laguma daynayo falaa licaana ha ka fahmin inuu xadulqadfigu dhacayo ayib xadulqadfi hadduu dhaco waxaa weeye qaadif baa tahay muxsana bizina aadan caddayn u haynin ayib imaa inaad bajino keento wa ilaa xadun fii dahrika ku haysata aan iskaga tagno iclu sidoo kale kada manhaaj khilaaf magdubta dii jirteen kada way dhib badan tahay kada masale horay daba taagantah ilaa macduuda mooye meelo yar oo farakutirsa mooyeen kada khilaaf masalo horeysay baa la daba dhigaa wa kada laa licaana falaa licaanaso kuma dambeey falaa licaana yakun walasumadan soo dhi wakada laa licaan sidoo kale licaan ma jiro in kaana waladun ilma haduu jiro filasax asax wuxuu leeya xataa hadduu walad jiro licaan ma jiro suuradan ah aad tidhi gabadhu waxay zinaysatay intaanan guursanin ka hor ama waxay zinaysatay intaan furay ee ciddadu dhammaatay kadib aad tidhi marka xataa hadduu ilmo jiro asax wuxuu leeyahay ma jiro limaada waxaad ku gabadfashay leeyihin shaaficiyo inaad u tiirisa zinadii qabla nikaax litaqsiirihi bilisnaadi ay biisnaadi zina ilaa maa qabla nikaax maad shib iska dhahdo way zinaysatay ood baashod goysid saan kugu fasaxano licaan ood isu difaacdo mar haddaad tiri qabliyo ibdarabudaawa qaadif baa ta licaan ma jira xadulqadfi ama markhaata u keen ama weeye waa lagu waa lagu karbaashahaya litaqsiiri bilisnaad ilaa maa qabla nikax bay leeyihiin asaxu saasuu leh hase ahaatee haddii diiday licaan maxaa u lahu waxaa u bannaan laakin lahu waxaa u bannaan u ahaaday inshaau qadfin wa yulaaci hadda inuu curiyo qadaf baa u banaan laakiin lah waxaa u ahaada inshaau qadfin qadaf inuu curiyo waa goorma laakiin iska banaan maaha waa markaad ogaatay zinadeedi imaa bicilmin aw bidanin haalib zinadii baad ogaatay cilmi ama dani haalib ah ayb wayulaaci marka waa licaantamaya wailaa waxaa ku laazimaya xad lqadfi baa ku laazimaya ayb marka iyada ah ila walad baa jira soo maa halkana kaga imaanaysaa qadafna waad curiso haddaad la timid waladna waa waladna waa jiraa wuuna licaantana marka iyada ah inuu iska anfina waa daroor meesha xaajada meesha taalla waa nasabka iska anfintiisa walad baa meesha kuugu jira hadduu walad jirin meeluu lacaan ka soo goro meesha ma yaalla xadulqadfi baa kugu laazima waad iska teg walaa yasixu asixi maayo nafhu axadi tawamayn masalada u dambaysa weeye waxayna ku saabsanta qaacidadii soo marteen ma laa yatabacad fabaatu bacdihi kabaati kulihi shayga aan qaybsami karin maa laa yatajaza maa laa yatabacad barhkii haddaad ogolaato maba kala haraba u israacaya kulligii nafs alqadiya wey islaam baa umurshay waxay dhashay saddex ilmood oo mataama laba ilmood oo mataam marka waxaa tiri kan mooy kan waan dhal lakin kan maaan dhalin macnaheedu waa maxay maa laa yatajaa weeye qaybaad qiratay waa israaceen labada ilmoodba labada mataamaba adaa iska leh waa adaa dhalay mana xunxusan kartid hadhowna ma inkiri kartid man aqara bixaqi hayrihi lam yuqbal inkaaruhu fima bacd waynu soo mara xaq aadina haddaad qirato kaba noqon kartid meelo yar baa laga soo reebaa haddaad ogtihiin waalidka yaa meel la geliyaa dhib ma laha midkood haddaad ogolaato ka kalena waad ogolaatay midkood haddaad iska takoorto ka kalena waad iska takoortay walaa yasixa asix maayo mana suurageliya wey sharcan nafyu axadi tawamayni laba mataama midkood takooridi iyo diididii suuragal ma ah wey maxaa yeele caada ahaan waxay dhahn culammadu oo u tirinayaan waa caada khaliya khalqiya waxaa weeye laba mataama ah, inay laba aabba kala yeeshaan suuragal ma ah mataankan mataankiisa waa isku aabo labada mataan inaada labada wada lahayd iyo wadaale wax udhexeeya ma jiraan laba mani oo min iyo raxim iskugu tagay laga abuuri mahayo laba ilmood oo kala duwan minku markay biyuhu ku dhacaan biyaha u horeeya ilah wax ka abuuray u isduuba u isxiayaaba waxaa dambe bilaash wey meelaha cidlida ku daadanaya ilmihiisiiba waa qaata waa durta waa tegay marka halkaasaan taaganahay laakiin abu xaniife ibraahim annakhaciy jamaaca min alfuqaa waxay way iskura geli kartaa saa darteed ilmuhu laba hooyana waa yeelan karaa laba aabana waa yeelan karaa bay wadaado mareen waxayna halkaa ka qaateen sayidina cumar qadaayaad qabsaday ayay ka qaateen sayidina cumar khilaafadiisii ayaa waxaa loo keenay laba nin isku haysataa wiilkan anaa dhalay iyo maya anaa dhalay wuxuu u yeedhay cumar qaa'if buu ahaa hidisocuu ku ficnaa isagoo qaa'if daqiiqa weliba heer saro ah xariif ku ah hawsha ayada ah cumar wuu fiiriyey wiilkii labada nin ba uga egyahay labada ninba nin walba dhan buu uga egyahay uu ku wareeray niman reer bani asada iyo qolyihii reer bani mudlaj loohan jiray ku fiicnaa qiyaafada hidisooc iyo iskugu yeedhay rag dhowr ah caraaq uu soo qaaday meelba carri lagu simay wuxuu ihi adiganu wiilka sheegana ku istaagsaanta dhig halkaa dhigay sucuudi kii kale wuxuu waa dhigay wiilkii wuu ku istaagay laba dhexdooda wuu ku istaagay ordaya iska tagay buuri ku xaraystay nimanka wuxuu u yeedhay hidisooco ku fiicnaa wuxuu hi saantan adinkan dhexe ee yarka iyo wiilka ah labadaa adin baa isku haysatee kala xukuma buuri nin baa ka eegay xagguu ka soo eegay midig buu ka fiirshay bidix buu ka joogsaday xul yaa amiir almuminiin way ii caddaatay ma kor baan ugu dhawaaqaa xukumkayga mise dhegtaan kugu sheega dhegta igu sheeg buu xul yaa amiir way wada dhaleen buu xagga tag buu kii kalo haye asna xagguu ka joogsaday xagguu ka joogsaday saanti raag buu isu fiiri wuxuu dhan wuxuu yaa amiir ku adimaa mise af dhegtaan kugu saaraa dhegta ii saar way wada dhaleen buuri afar baa isku raacday nin nin uguursan jirin nimro qolbu ku xarayaa kadibna waa isku raaceen cumarna qaa'if buu ahaa wuxuu yidhi waxaad aragteen anugu waa arkay laakiin anugu ma nin buudhi in haweenay minkeed laba nin biyahood iskugu tagayaan oo ilmo laga abuuray ilmuhun isla yeelanayaan laakiin waxaan aqaanay buuhi ayga dhadig in ay badan ay boodaan ay madow mid cad mid guduudan mid boodbood leh hadhowna ay dhasho toddoba eyo yaryar ama sideed ama lix eyo mid walba mid nin walba midabkiisa leh ninka eygaan ku aqaanay bui inuu qaybiyo biyaha ragga uusan baytmanin intiisa u yidha waan ku hayaa laakiin haweenku minkood inuu sidaa yeelayo maanta ay ugu horaysa wiilka buu yar wuxuu waa laba ay ku dhalayne waa aabbaha iyo aabba orod raac ah. buui idinkuna waa dhaxlaysaan buui aduguna laba sidkoolaa tahay nirig laba sidkoolaa tahay kanna waa dhaxla hadduu dhinto kana dhaxal orda ku halaagta horeso hal sayidina cumar arrinkaa waa ka suganya bayhaqi baa ku keena kitaabkiisa kubraha daara qudni baa wariya abujacfar fataxaa mushkilka aaaar badan cabdirasaaq iyo eh, mxuu ahaa ibn abi shaybana musanafigay ku wariya waa aar taaliba sheekhalbaanina irwaagu takriijiya aaaar sugan wey shaaficiyadu marka laakiin hawsha iyada waa ka murmahayn waa diidan yihiin hawsha iyadaa waxaa lamid a ah hadda baxti cashri oo socdo nin laba xaas qaba laba xaas qaba hadday xaas labada xaas mid kamida ay dhali weydo ugxanteedu shaqayn waayaan ta kale intii ukun laga soo qaado biyihii ninkeeda intii lagu bacrimiyo gabadhi dhalla-aanta ahayd ma lagu abuuri karaa minkeeda oo saa uurma ku qaadi karta ilman ku dhali karta baxdi dhan baa laga qoray wadaaddu waxay u bateen inay banaan tahay oy gabadhan walaasheed caawiso ukuntana dhowba iska soo badan ee iska noqonaysa fuundada ee xaydka noqonaysa qulqulaysa xaba darbi iskaga dhegan ximka minkii iskaga dhega inti lasoo fujiyo ninkeedii biisi lagu bacrimiyo markuu rimay u dhaco in minkii gabadhi kale dhalla-aanteed la geliyo saana ay ku dhasho hooyo ku noqoto ilmo ka hesho way bannaanta yidhaahdeen kadib waxaa mushkil ku noqday oy ku wareereen ilmahaas yaa dhalay ma gabadha ukunta lahayd mise gabadha ku qaaday minkii ee sagaal bilood wada kadibna foolatay idigu maxay la tahay ya ah, waxaa doontaan sheegay almihim waxaan rabaa inaan itaareeya masalada fahamta wadaadaha masaladaa baxfiyey kulligood aaaarta cumar maysa helin dacfigay jiray ka tahay majaamic fiqi ah oo kutub qortay oo aminka shan mujalad laba mujalladoo gooni iyo saddex goonioo laga qoray baan hayaa masalada ku saabsan wixii la halmaalaa jannada wa maca daalika nin u baxay hadduu ilmuhu sayidina cumar wi laba aab buu leeyahay maxaa ka sahlan laba hooyaa ka sahlan yay dhaxali yaa hooyo ya wararkaa looma baahnaba hooyadiisu waxaa weeyaan leenahay wa xamluhu wa fisaaluhu gabadha minka ku qaaday ee dhashay ee nuujasayba hooyo u ah haddaad diidaan waxaan leenahay laba sidkoolo wey tanaa kuu xaq badan ta ku dhashay ku foolatay baa kuu xaq badan tanna waa hooyada labaduba waa hooyada horaanbada hooy waa aayadii soo ma aha marka hooyadii marka ishkaal badan kuma jiro marka aahaarta cumar la helo oy sugnaad wayna sugan tahay bilficil ishkaal badan saasa kuma jiro ayib masalada marka laakiin annagu waxaan ka dhigna furuucda fiqiga ee hoos tagta malae tabacadu fabaatu bacdihi kabaati kulii kitaab alcidad haynaogu joogo waxaa kaloo munaasaba inaan baraarujiyo mudan intaanaan ka bixin darsiga masalat albasma alwiraaiya albasma alwiraaiya baasha la yidhaahdo d n ga d n ga waxa u taqaanaan qolyaa waxay baaruna ka hadleen lacaankaba maa la iska daayo lacaankaba maa la iska daayo oo haddii ilma laga shakiya ama laysku qabsado maaba d n laga qaado kadibna dhakhaatiirtu meeshay baasha ku gooyaan la wiilku waa dhashay imadan dhalin xugum ilaahay weeye d n a walaa qiyaafo looga tegi maayo a ama albasmi waraati wax carabiga loo yaqaano waa qariino qariino wax lagu sugi karo wey sida qiyaafada iyo qurcada iyo wax lagu sugi karo wey laakiin nasab laguma anfin karo nasab ku sugnaaday bifiraash waa bicisma laguma anfin karo saa darteed nabigu kiyaafada iyo saxaabadu qurcada way ku sugi jireen ansaabta laakiin laguma anfi karin marka cumamer cajlaani hilaal min umay saxaabada nabigu ma dhina lagu yeedho qaa'ifiin hidasoca oo fiiriya bal markii intuu nabigu lacaanka riday ilmihii u inuu ninkii lagu tuhunsanaa ee shariik ibnu saxaan uu dhalay wuxuu yihi lowlaa kitaabullahi lakaana li walaha shacbi ama lowla aymaan ayib xukumkaa ilaahay caddeeyey ee go-an fii kitaabla ku go-an laa d n a walaa bakti e laguma tuuri karo way fahanteen baan umaynayaa laakiin waa qariino wax lagu siin karo oo markhaati laga dhigan karo keenaysana haddaad xaaskaada u tuhinto ama ilma ka shikid hadegdegin ha degdegin iska sog ilmuhu ha dhasho kadibna adoo cidbaba u sheegin hadday kuu xoog badnaato inaadan dhalin licaan baa la soo diyaargaroobi waxaa nasab sugnaaday iyo walad firaash lagu anfin karo ariiqaa basawey oo ah allicaan qaraa-in oo shubada la yskaga saaro ama wax lagu sugto waa laga dhigan karaa albasma alwaraati ama d n ego laakiin xadkaa ilaahay iyo xukumka rabbi laguma tuuri karo wallahu tacala